alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalى alihi waصaxbihi wman ihtada bhudaa wabacdu yaqulu alimaamu bn mulaqin raximah اllah macrifaة naasikhihi wamansukih wmacrifaة الصaxaabati waatbaacihim wman rawى min alakabiri can alasagir kariwaayة الnabiyi slى اllahu عalayh waslm can tamim اddaari wالصidiiqi wagayrihima wayulaqb ayضا biriwaayaة اlfaadil can اlmafduli wariwaayaة الsheykhi can الtilmiidi kariwaayaة الzuhriyi wayaxya bni saciidi warabiicata wagayrihim can malik wriwaayaة الsheykhi can الtilmiid wriwaayaة الnaظiri can الnaظiri kathawriyi وabi xaniifata can maliki xadiiث alayimu axaqu bnafsiha min waliyiha wmacrifaة riwaayaة اlآabaaءi can اlأbnaءi kariwaayaة اlcabaasi can ibnih اlfadl wacaksih wakada riwaayaة اlأmi can waladiha wmacrifaة اlmudabaji wahuwa riwaayaة اlأqrani bacduhm can bacdi fain rawaa axaduhma can اlآakhari walam yarwi اlآakharu canhu fagayru mudabaj wmacrifaة اlإkhwaةi wاlأkhawaat kacumara kacumara wazaydi bnay alkhaطaab wman ishtaraka canhu fi riwaayati ihnaani tabaacada maa bayna wafaatihima kaasaraaj faina albukhaariya rawaa canhu wakada alkhafaaf wa bayna wafaatihima miat wasabcun miat wasabcu wahalaaثuuna sana waakar wman lam yarwi canhu ila waaxidu min aلصaxaabati faman bacdahm kamuxamed bni safwana lam yarwi canhu gayru shacbi wman curifa basmaءi aw nucuuti mutacadida kamuxamed bnu saa'ib alkalbi almufasir wmacrifaة اlasmaءi wاlkunaa wاlalqaab wmacrifaة اlasmaءi wاlkunaa wاlalqaab wmacrifaة mufradaati dalik wman ishtuhira bاlsmi duna اlkunyati wacagsi wman waafaqa ismhu isma abih wاlmu'talifu wاlmukhtalifu wاlmutafiqu wاlmuftariqu wma tarakaba minhuma wاlmutashaabihu wاlmansuubu ilى gayri abihi kabilaal bni xamaama kabilaali bni xamaama wاlnisbaة alati yasbiqu ilى اlfahmi minha وهي hiya كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها yashhadha waxaa inoogu dambeeyey darsigeennii shalay nooca uu mualifku uu ku magacaabay riwaayat lakaabiri can ilasaaqir ayay noogu dambeysay iyo riwaayat laabaa'i can ilabnaa intaanaynu dersiga maanta gelin ama bilaabin waxaaynu sheegaynaa laba faa-iido ama laba waxa weeyaan istidraag oo aynu dersigeennii hore laba istidraag maaha laba laba faa-iido oo dersigii hore raacaya musanifku raximah llah waxa uu sheegay waxa uu sheegay wax dilaalaat lalfaad ka mid ah oo cilmiga usuulu fiqiga ku saabsan ama lagu diraaseeyo ashyaa muhima ayuu ayuu musanifku raximah llahu ka sheegay ashyaadaa uu sheegay ee caamka ee axkaamta takliifiga iyo caamkii khaaska iyo mutlaq iyo muqayadka iyo mufasalka iyo mujmalka iyo mufasarka haadihi waxaa la yidhaha dilaalaat lalfaad khaasatan khaaska iyo waxaa ka dambeeya inta horena waxa la dhaha alaxkaamu takliifiya iyo anwaacdeeda marka sheekhu sababtii uu sheegay waynu sheegnay laakiin waxaynu uun baraarujinaynaa mufasarka sheekhu wuxuu yidhi maa warada albayaanu bilmuraadi minhu fii madluulihi maa warada albayaanu waa wixii uu soo arooray caddaynta la caddaynayo bilmuraadi minhu waxa looga jeedo la caddaynayo fii madluulihi eh, eh, lafdigiisa iyo madluulkiisa uu ku soo horay yacni lafdiga mufasar waxaa la yidhaahdaa lafdiga macno waadixa oo laa yaxtamilu hayrahu kutusiya ma ayaa mufasar la yidhahda oo waa macno mufasar waxay u isticmaalaan usuuliyiintu macnaha sheekhu uu sheegay way u isticmaalaan raximahum llah waxa kale yani maay maxay markaa u isticmaalayaan waa waadixun fii nafsihi ama waxa weeyaan ah, waxay yidhaahdeen waa shay aan u baahnayn in la fasiro oo lafdigiisa madluulkiisu ka cadyahay ilahay qur-aanka waxa uu ku yidhi maalan fajliduuhum hamaaniina jalda kuwii muxsanaadka qadfay waxaa jaldidaan deedna bayino la iman waayey waxaa jaldidaan hamaaniina jalda sideetan jeeda macno kale may xambaari kartaa ya miyay suurtagalta inuu qof fajliduuhum jaldiya hamaaniina jaldatan afartan jeeda jaldiya sidaa inu dhaa miyay suurtagalta ya maya marka culimadu waxay idhaahdeen waa mufasar waxa labada macne ee loo isticmaala waxaa ka mid a ah, alwaadixu fii nafsihi aladi laa yaxtamilu mana laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan taa waa loo isticmaala mufasar waxaa kaloo mufasar loo isticmaalaa hadalka markiisa hore mujmalka ah ya ee u baahan bayaan ee bayaankiisii iyo caddayntiisiina nas kale ay ku soo aroortay ay nas kale ku soo aroortay waay idan macnaha labaad maxaa isku macno noqonaya mujmalkii la bayaamiyey iyo mufasarkii isku macnay noqonaya soo saama maxaynu ihi mufasar laba macnaa loo isticmaala waa in la idhaha waa shayga dilaaladiisu ay caddahay ee aan macno waadixa mooyaane wax kale ixtimaali karin fajridum thamaaniina jalda iyo in la idhaha mufasar may waxaa looga jeedaa shay markiisa hore mujmala oo duuduuban oo duuduubkiisa tafsiirkeedii iyo bayaaminteediina ay nas kale ku timi oo nusuus kale kusoo arortay idan haada haadani tafsiiraan culimadu way sheegeen tafsiirka labaad maxay isku macno noqonayaan mufasar mujmal ama ay isu dhowaanayaan waay taasi waa faaido aynu halkaa kuga eegeyno sheekhu wuxuu yidhi haddaynu iska soo dul marno wlmujmalu wahuwa maa laa yufhamu lmuraadu minhu mujmal waxaa la idhaha wixii aan muraadka looga jeeda la fahmi karin ee wayaftakiru ilaa ayrihi eyrkii u baahan nas kale inuu in la bayaamiyu u baahanya mujmal baa la yidhahda waynu sheegnay waaqimu salaa walilahi cala naasi xiju lbeyt waaatu zakaat mujmalna wuxuu ka noqonayaa wa saddex mid midkoodun ima fii sifatihi ima fi tayiinihi wa ima eesh wa ima fi miqdaarihi wa ima fi miqdaarihi maxaad qortay sheekh fi lafdi baad qortay ayib culimada qaarkood waa mujmal waxaa la idhaahaa maftaqara fahmuhu ilaa bayaani ilaa bayaanin wixii fahamkiisu u baahdo in nas kala bayaamiyo waay sheekhu wuxu uhi wataraajiixu taraajiixdu bayna aruwaati inagu waxaynu kusoo wadnay inaynu nidhaahno wa macrifatu naasi wa macrifati naasikhihi wa mansuukhihi maalan iyo wataraajiixi bayna aruwaati oo maxaynu lahayn min anwaaci lxadii wa min anwaaci alxadiisi waxaa kamid ah ayaynu lahayn ataraajiixu bayna aruwaat ila sheekhu halkii hore kusoo yihi anwaacu lxadiis way fara badan tahay oo waxaa kamid ah wataraajiixu baa kamid a ah, bayna aruwaati la kala rajaxo waa cilmi dhanoo la barto in ruwaaddii la kala rajaxo markay iskhilaaaan waxaana wax lagu kala rajaxaa way fara badan yihiin culimada qaarkood konton bay ku sheegaan baan yidhi culimada qaarna waa ka badiyeen culimada qaarna waa ka badiyeen waxyaaba waxa lagu kala rajaxa waxaa ka mid a laba nin oo hadday xifdiga dadku ku sinaadaan cadadkaa lagu kala rajaxa waxyaabaha wax lagu kala rajaxo waxaa ka mid a xifdiga laftiisa iyo dabdiga waxaa ka mid a waxyaabaha wax lagu kala rajaxo mulaasamada mulaasamada oo nin sheekha sanad buu la joogay ninna toban sanuu la joogay ya nina toban sane ayuu la joogay lam yufaariqhu bacd tulaab waxaad arkaysaa ama bacd almuxadisiin iyagoo mashaayikh mucayanay laazimeen markaasa waxaa la leeyahay laazama fulanan hebel buu laazimay cishiriina sana tiscata cashar sana akthar min khamsa cashara sana maala tisca sanawaat lam yufaariqhu laa fi xadarin walaa fi safar ninka marka macalinkiisi iyo sheekhiisi sidaa u laazimay iyo ninkay maalin xajka ku kulmeen markay isqabtaan yaa la rajahayaa almulaazim ah. haddaan cilad kale kusoo bixin mulaazimka la rajaxaya ayib sheekh wuxu uhi wataraajiixu bayna ruwaati min jihati karat alcadadi maca alistiwaai fi lxifdi xagga cadadka farabadnaanta ayaa wax lagu kala rajaxaa markay ku sinaadaan xifdiga wa min jihati alcadadi cadadka lagu rajaxaa aydan sidoo kale maca tabaayuni fiihi markay xifdigii ku kala duwanaadaanna mararka qaarkood caadad badnaanta waxbaa lagu rajaxaa mararka qaarkoodna xifdiga iyo dabdiga waxbaa lagu rajaxaa tarjiixaad kale oo wax lagu rajaxaana waa jiraan mihaal basiidaan idin siiyo ninbaa waxaa la doonay ruwaadda ka mida in la ogaado ma hiqa mise waa daciif ama waxaa la doonay in la ogaado ninkani ma nin cadliya mise waa nin aan kheyra cadli ahayn oo aan laa yastaxiqu in xadiis laga qaato markaasaa laysku ysku khilaafay markaasaa waxaad aragtay culimadii oo isku khilaafo qolana jarxinayso qolana tacdiininayso ama xaalad ama aanay jarxinaynine ay waxa weeyaan ay leeyihiin ninkaasi waa nin fiqa ah ama waa nin habtiya ah, ama waa nin cadliya ah, ay leeyihiin culimada laakiin iskhilaaftay waa laba kooxoodoo kooxina waa ahlubeledkiisii kooxina waa nimanuu buldaan kale ugu tegay labada kooxoodma haddii hadalkoodii la jamcin kari waayo oo ay noqoto in la kala rajaxo yaa la rajaxaya belediy rajuli acrafu bihi bay muxadisiintu yidhi muxadisiintu waxay dhahen belediyu rajuli acrafu bihi ha wa ahlu makata adraa bishacaabiha reer maka luuqluuqooda iyagaa yaqaan sheekh marka nin haddii ahlu beledkiisi isku waafaqaan inay jarxiyaan oo cid uu muddo mucayana la joogay ama rixlo kusoo maray ama meelo kale isugu yimaadeen tawfiiqiyaan oo la jamcin kari waayo qowlka ahlubeledka la rajaxaya lianna haaulaai acrafu bi waayo waxaa laga yaabaa qofka aan beledi aan la bel beledka ahayni dee inuu ku dar inuu ku dagmo inuu ku dagmo cibaada badnaantiisa suhdigiisa akhlaaqdiisa inuu ku dagmaa laga yaaba laakiin aanu ogeyn ama aan waqti u helin uu ku ogaado waxa u qarsoon ee ahlu beledkiisu ogyihiin walihaada hadduu nin ku yimaado inan soo doono yaad weydiinaysaa ma ninaan garanaynba nacam waxaad weydiinaysaa qof aada isleedahay qofkani wuxuu ka ogayay qofkan waxaan dadka caamka ahi ka ogeyn waxaan dadka caamka ahi ka ogeyn nacam waay macrifatu naasikihi wa mansukihi waa soo sheegnay warkiisa iyo ahmiyadiisa iyo nooc muhima oo anwaacda cilmigan uu ka mid yahay waxaa cajiib ah wuxuu yihi imaam zuhri acya lfuqahaaa macrifatu naasikhi xadiidi rasuuli llaahi sala allahu alay waslam min mansukihi zuhri baa wuxuu yihi waa imaam weyn oo aimadii xadiiska ka mid ah wuxuu yihi fuqaho waxaa daaliyey oo ay ku dhabar inay ogaadaan xadiiskii nabiga calayh salaatu wasalaam maxaa mansuuka maxaa naasikha ahmiyadiisay tilmaamaysa iyo muhimadda fanka waxaan laakiin kuu sheegayaa hal faa-iide oo aanaynu shalay sheegin marka naasikhulxadiisi wa mansuukhihi la joogo maxaa asal ah waxaanu naqaanaa culimadu jazaahum allahu khayra waraxima allahu amwaat amwaatahum waxafida axyaa'ahum waxaynu naqaanaa in ay sheegeen baab kasta wax asalo ah oo iminka marka baabka la joogo miyaaha iyo biyaha maalan alaslu fi lmaai waa maxay matahara mise waa najaas waay marka la joogo baabka ashyaada maalan ama la xidhanaayo ama la cunaayo ama la cabaayo culum fi lashyaai alibaaxa alslu fi ashya alibaaxa maxay culimmadu uga jeedaan alslu fi lmaai aahaara culimadu maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan haddaad biyo arag hesho adoo biyo u baahan biyahana aanad adigu lahayn ama aanad meesha ay dee ku jiraan meel aad ka warqabtay aanay ahayn oo aad ka shakido ma ku weysaysan kartaa tolo mise kuma weysan kartid nijaas ma yihin mise nijaas maaha asalkaad u noqonayso walaslu fiihim esh walaslu fiiha esh ahaar idan waad ku ahaaro qaadanaysa xataa taclama yaqiina ilaa aad yaqiinu ogaato ama kaalibudani ku ogaato in biyahaasi ay yihiin maxay inay nijaas yihiin xagee laga keenay qaacidada ilahy wuxuu hi wajacalnaa waanzalnaa min almaai waanzalnaa min asamaai maaan tahuuran ilahi wuxu hi biy samada waxaan ka soo dejinay biyo daahira oo wax daahiriyaan soo dejinay idan markaynu naasikh alxadiisi wa mansuukihi joogno maxaa asala waxaa asala alslu fi nusuusi alxkaamu nusuusta sharciga ah waxaa asal u ah inay tahay muxkam oo aan ahayn maxay inay tahay muxkam sugan oo aan la nasakhin alslu fi nusuusi sharciya alxkaamu wa cadam naskhi alxkaamu wa idan maalan waxaad aragtay nas culimadu isku qabteen naskaasi waa mansukha waa la nasakhay iyo lama nasakhin laysku khilaafay asal maxaa ah asal waxaa ah alixkaam inaanu nasku mansukhahayn baa asala idan yaynu daliil weydiineynaa ciddiilan waa mansukh naskani ban maxaynu weydiineynaa daliil a ah. naasikh keen baynu leenahay naasikh a ah. naasikh saasaynu leenahay idan macnaheedu waxay noqonaysaa naskani waa ma waa mansuukh ma odhan kartid ilaa aada hesho daliil naskiyey waadix ya ikhwaan ilaa aada hesho daliil waadixo naski naskiyey ilaa aada hesho waxa uu yihi xaafidka la yidhaahdo alimaam ibnu xasm raximah llah wuxuu yihi laa yaxilu limuslimi yuminu biاllahi walyowmi اlآkhiri an yaquula fi shayi min alqur'ani wالsuna hada mansukun ila biyaqiin uma xalaal aha qof ilaahiy rasuulkiisa rumaysan inuu shay qur-aanka ka mid ah oo aayado qur-aanka ka mid ah ama axaadiistii nabiga sal alla alay slam ka mida ah inu ha waa mansuuk ilaa biyaqiin in yaqiin uu hayo mooyaane leesh liana alasla fi nusuus eesh alixkaam ilahay muxuu ihi huwa aladii anzala calayka aayaati bayina ilahi wuxuu ihi minhu aayaatun muxkamaatun huna huna eesh umu lkitaab qur-aankii waxaa ka mid ah aayaad muxkamaada waana sida asalka ah. waxaa ka mid ah aayaad mutashaabiha oo muxkamkaa kuwa muxkamkaa loo celinayo minhu aayaat muxkamaatun huna um lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat idan alaslu waa alixkaam ama cadam naski baa asala haddaad fahmi weydo lafdigaa hore alslu fi nusuus wa cadam naski ciddii mar kale nasba mansuuka waa inay daliil keenaan hmm. waxa uu yidhi mar kale laa yajuusu an tusqida aacatu amara aacatu amrin amarana allahu tacaala warasuuluhu ila biyaqiini naskhin laa shaka fiihi sidaasoo kale ayay culimo kale oo aan isaga ahaynina tilmaameen raximah llah sheekh wuxu uhi wamacrifatu wa atbaacihim anwaacdii culuumulxadiiska waxaa ka mid a inaad saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo atbaacdoodii aad taqaano oo maxaa maxaa ku dhisan waxaa ku dhisan ya wa macrifatu asaxaabati wa atbaacihim min anwaaci culuumi lxadiis sidaas wey oo maxaa ku dhisan saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam barashada aad baranaysa waxaa ku dhisan dee inaad kala garato hal ilxadiisu mus muttasilun ma mutasil ba mise waa munqaic inaad kala garato almarfuuca wlmawquufa inaad kala garataa maxay ku xidhan tahay wlmaqtuuc waxay ku xidhan tahay inaad rasuulka sal alla alay wasalam saxaabada rasuulka sala allahu aleyh aqoontooda waxa ku xidhan hadii ay saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam qof kamida ah xadiis laga wariyo magaciisii aan la magac dhabin waxaynu odhanaynaa maadaama magacii saxaabiga aanaynu hayn waa daciif hadduu xadiiska sanadkiisu sida kale mutasil u noqdo ama uu sida kale yani saxiix u noqdo saamayn odhanayna maya idan saxaabada rasuulka sala allahu alayh barashada la baranayo culimada xadiiska iyo taabiciintii iyaga wax ka bartay iyo atbaacu taabiciintii sidaan sheegi doono waa shay laga maarmaan oo muhiima ah. saxaabada rasuulku sala allahu alay slam walaalayaal waa afdalu hadihi lummati ummaddan jiilkii ugu fadli badnaa wey rasuulkeen muxuu yihi khayru nnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum alfaad kale waxay kusoo arortay khayru ummati qarni a ummadayda waxaa ugu khayr badan bu nabig sal sl qarnigayga a ayaa ugu khayr badan kuwa kuxiga kuxiga yan ummadayda waxaa ugu khayr badan qarnigayga saxaabada la nooleyd buu sheegaya nabigu alayh isalaatu ku xiga kuwa kusii xiga taabiciintii waxaa ku xiga kuwa ku xiga atbaacu taabiciintii ha ulaai alquruun athalaatha almufadala min hadihi lumma min hadihi alumma wa afdalu hadihi lquruun waa qarnu saxaaba ama waa saxaabatu rasuuli عليه sala allahu alayh wasalam nimankii ilaahay ku fadilay ee uu ilaahay ku sharfay inay nebi maxamed arkaan calayhi salaatu wasalaam oo ay la noolaadaan oo ay la safraan oo ay wax ka dhigtaan oo ay cilmi ka qaataan oo ay jihaad la galaan oo ay waxa weeyaan la xajiyaan calayhi salaau wasalaam oo ay wax la cunaan oo ay wax la cabaan oo ay la gaajoodaan oo ay dhib oo dhan isaga waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam difaaciisa ugu dulqaateen nimankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga dhigay seefaha iyo waramada isaga dhigayey ee jeclaa inay iyagu dhintaan oo aan nebi maxamed sala allahu alayh wasalam aanay gaadhin waxba sala allahu alayh wasalam nimankii iyagoo gaajoonaya rasuulka sala allahu caleyh wasalam wixii ay helayeen ee ay haysteen u door bidaayay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay siiyaan raggu nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyagoo nool intay la intay waxa weeyaan la saaxiibeen oo ay waxa weeyaan ku guulaysteen oo ku allah ku sharfay inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maqlaan oo arkaan oo waxa weeyaan la jihaadaan oo u hiiliyaan oo rasuulka sal allahu calayh wasalam majaalistiisii xaadiraan dabeedna rasuulku sal allahu alayh wasalam in badanoo iyaga ka mid a ah, wuu u sheegay inuu alla ka raali noqday sal allahu alayh wasalam intoodii kalena nusuusta ay ku soo aroortay waa niman ilaahay uu ku fadilay fadaail cadiima ilahay wuxuu sheegay radia allaahu canhum waraduu canhu iyaguna ilaahay way ka raali noqdeen ilaahayna iyaga wuu ka raali noqday laqad radia allahu can اlmuuminiina id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima ma fii quluubihim faأnzla الsakiinaةa عalayhim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم waradu عنه haa ulaa'i waxay la tegeen khayr dhammaantii nin gaadhaya fadligoodii gaadhaya oo maanta iyaga dabadood imanayaana ma jiro ah. dahabuu bimri bishayin cadiim wax weyn baa alla ku sharfay calayhi salaatu wasalaam saa nebi maxamed bay arkeen sala allahu alayh wasalam saa nebi maxamed bay hor fadhiisteen saa nebi maxamed bay la jihaadeen oo ay jihaadka la galeen ma ciise iyagoo ah saa nebi maxamed bay sala allahu alay ay la jihaad galeen nebi maxamed bay sal allahu calayh wasalam diintiisii iyo sharcigii uu la yimi hiil iyo hooba isla ag taageen markaasay nafahoodii u hureen oo maalkoodii u hureen oo ehelkoodii uga tegeen oo dhulkoodii uga qaxeen laa yablugu qadrahum axad barashada markaa iyaga la bartaa waa diin xubbiga iyo jeclaanta la jeclaanayo iyo wadadoodii maridda la marayo iyo iyaga cilmiga loo cilmi yeelanayo waa siday culimada sunnadu sheegeen waa iimaanun waa iimaan iyo taaco ilaahay la addeecay wey khasaaro dhammaantood waxaa khasaaray kuwa kuwa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee ilahay uu sheegay inuu ka raalli noqday caayaya ee tacninaaya ee wax ka sheegaya ee la ee ilaahay sheeganaya inay ugu dhowaanayaan iyaga iyaga nacaybkooda haaulaai khasiru dunya walaakira nacam saxaabi walaalayaal waxaa la yidhaahdaa intaanan saxaabi tacriifkiisa sheegin culimada islaamku waxay isku waafaqeen oo ku ijmaacsan yihiin ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunnati waljamaaca waxay isku waafaqsan yihiin saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam inay dhammaantood cuduul yihiin inay dhammaantood cuduul yihiin macnaheedu waa maxay hadday sugnaato inuu saxaabi yahay oo duruqda suxbada lagu sugo ku sugnaato qof suxbadiisu cadaaladiisa inaad baadho uma baahnid nacam waay waxaanu nidhi mursalka mursalka waa wixii taabici nebiga u tiiriyo waxaa nidhi waa waa xadiis daciifa soo ma laakiin wixii murs mursalka saxaabigu uu irsaaliyo ee nebiga saxaabi aan ka maqal warko intuu saxaabi kale warkii ka qaato uu hadhowto isagu nebiga u tiiriyo culimadu waxay sheegeen inuu xujo yahay limaada lianna saxaaba cuduul naam warkaasi waa sidaas kuwo waxa weeyaan shar dhammaantii la tegey oo ehel u noqday oo waxa weeyaan waddadii xaq ahayd ka baydhay oo inxiraafay oo bidco dhammaanteed isugu tagtay oo shar min shari min shari aw min ashari cibaadillaahi ah oo raafido iyo shiico raafido culimmadu u yaqaanaan iyagana shiico sheegta kuwaasaa baabkan ku inxiraafay kafa allahu lmuslimiina sharahum saxaabi waxaa la idhaha walaalayaal siday culimmadu sheegeen waa qof kasta oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam la kulmay isagoo rumaysanna la kulmay maalintuu nebiga la kulmayey wuu rumaysnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ne nebiguna alayhi salaatu wasalaam nebiga markuu la kulmayeyna rumaysnaa iimaankiiyo islaamnimadiina ku dhintay walow riddaba ha dhex gashay bay culimadu dhahay walow takhalalat ridda sidaynu kutudamba ku fasiri doono cid kastoo nabiga la kulantay markaynu leenahay aynu leenahay waa kulu man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalama mu'mina bihi wa cala alislaami walow takhallalat riddatun waxa aynu tilmaamaynaa culimada qaar baa yihi qof kastoo nebiga arkay ayaa saxaabi la yidhahda laakiin hadalkaasi waxoogaa ictiraada lagu soo arooriyo waxaa la yidhi dee saxaabadii indhaha lahaa ee nebiga arkin ee ibnu ibnu ummi maktuum ka mid yahay dee nebiga may arag marka waa in la yidhaha cid kastoo nebiga la kulantay kulankiiyo aragtiduna way kala macno ballaadhan yihin soo ma nacam ayib qof kasta oo nebiga la kulmay maxaa baxay qofkii aan nebiga laba kulminba ee islaamay markuu nebigu dhintay kadib muuminan bihi maalintuu nebiga la la kulmayeyna nebiga rumaysnaa waxaa baxay qof nebi maxamed la kulmay isagoo gaala kadibna markuu nebigu dhintay isagu islaamay mukhadaramiin baa la yidhaha nimankaas ama waktigii nebigana soo gaadhay oo nebiga nolosh intii uu noolaa soo gaaray laakiin aan arkin kadib markuu nabigu dhintay islaamay waynu arki doonaa kutubta aynu ku arki doona kuwaasina way ka baxeen meesha wa cala lislaami markii la yidhina waxaa ka baxay ninkii nebi maxamed la kulmay isagoo rumaysan ee nebigu sal allahu alay wasalam markuu dhintay ama intii uu noolaaba ridoobee diinta ka baxay dabeedna riddadii iyo gaalnimadii ku dhintay kaa saxaabi la odhan maayo walow nebi maxamed ha arko maalintuu arkayna haba rumaysnaade waayo dee wixiiba wuu buriyey soo ma suxbadu dee waa waa khayrka iyo daacaday ka midta nebi maxamed in lala saaxiibo de markuu qofka ridabay riddaduna xasanaadka waa burisaa soo ma naam ridadiina ku dhintay waay culimadu waxay dhaha waxaa ka warantaa qofkii nebiga sal allahu alayh wasalama maalintuu la kulmay la kulmay isagoo nebiga rumaysan kadibna ridoobay markuu nebigu dhintay sal allahu alay wasalam diintii ka ridoobay kadib dib uu soo noqday oo riddadii ka soo noqday oo islaamnimadii ku dhintay kaasi saxaabi ma la odhanaya mise isamkii suxbadu wuu ka suulay maadaama oo ridda dhex gashay sawaabku waxa weeye sidaynu kut ku arki doonno iyadoo mubasada kutubta mufasalka ee dambe in suxbada ma haddii uu riddadii ka soo noqday inaanay suxbadiisi buraynin waana siday saxaabadu yeeleen radi allahu canhu waadix ikhwaan saxaabi kaasaa la yidhaha horta waay culimadu waxa dhaha ma la shardinaya inuu nabiga in badan la joogay inuu nabiga in badan la joogay imaam axmed dhegeyso kulu man saxiba rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam sanatan aw shahran aw yowma aw saacatan aw ra'aahu min asxaabihi lahu min asuxbati calaa qadri ma saxibahu qof kastoo nebiga arkay oo waxa weeyaan la kulmay suxbada isamkii suxba waa u sugan yahay oo muwaasafaadka aynu sheegnayn sawaan ha la joogo shahar ha la joogo maalin ha la joogo gelin ha la joogo saacad ha la joogo ah. mm-hmm. fadaail badan bay saxaabada rasuulku leeyihiin radi allahu tacaala canhum waanaynu arki doonaa duruqda eh, suxbada lagu sugana waynu arki doonaa oo kutubta dambe ayaynu ku arki doonaa waynu sheegnay in ahlu sunati ay ku ijmacsan yihiin cadaalada saxaabada inay ku ijmacsan yihiin hmm. khaiib baqdaadi wuxuu yihi cadaalat صaxaabati haabitat macluumat bitacdiil اllahi lahum wa ikhbaarihi can طahaaratihim waاkhtiyaarihi lahum aayaadka aynu sheegnu tilmaamaya ilahi wuxuu yihi radi allahu canhum radu canhu ilahi wuxuu yihi facalima ma fii quluubihim ilahay quluubtooda waxa ku sugan buu ogaaday buu lah markaasuu miskiin maanta jooga oo jaahilah oo mubtadicah oo shayطaanun maarid ah ayaa doonaya inuu abubakar iyo cumar wax ka sheego oo dhaa nimankaasi niman wanaagsan may ahayn iyo saxaabadii rasuulka sala allah alay wasalam markaasaa dad kale qaar jahaalada muslimiinta ka mid ah waxay leeyihiin nimankaa iyo inagu walaalaynu naha ma inagaa isku diinba haysana maxaynu walaalaha ah, ninka aaminsan abubakar inuu gaal yahay oo cumar gaal yahay oo cuhmaan gaal yahay oo cali gaal yahay oo saxaabadii rasuulku dhammaantood gaala yihiin ilaa lix qof ama shan qof ama acdaad lamida mooyaane ay sidaa aaminsan oo ilaahay ugu taqarubaya oo aaminsan oo ay diin u tahay diin ay u tahay umunaa caaisha radia allahu tacaala canha inay zaaniye tahay faajirada wallahu baraaha bilqur'aan maca ana allaha baraaha fi lqur'aan ee aaminsan qur-aanka ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey inuu kala dhiman yahay ayu diinin tajmacuna hada maxaan isugumayna anig aniga kaas jahligu qofka wax walba u geeya dadaan shiico garanin raafido warkeed hayn ayaa le raafido waa walaaladeen walla waad ku walaalaada hadduu ku heli laha akhiru kuu diri lah waay wuxuu yihi abi zurcat araazi ida ra'ayta arajula yantaqisu axada min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam faaclam anahu zindiiq haddaad aragto qof saxaabada rasuulka sal allahu alayhi wasalam caayaya ogow waa mid beri hore laga hadaafay below qarsanaya ah, qurun iyo kashaambiir buu laabta ku haysta hadaad aragto nin saxabada rasulka sal la alay slam caayay wadalika ana arasuula cindana xaqu wlqur'aana xaqu wainama addaa ilayna hada alqur'aana wsunan asxaabu rasuuli lahi sal alla alay wasalam sababtu waa maxay buu leeya rasuulkii waa xaq qur waa xaq qur-aankii iyo diintii rasuulku uu la yimina saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam baana soo gaadhsiiyey haddii markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam la taacniyo oo diintoodii wax laga sheego macnaheedu waa maxay cidda diintaydii soo gaadhsiisay ee diintaydiin keentayba cid lagu kalsoon yahay ma aha waa cid aan waxba in laga qaata mudanaynba waa munaafiqiin iyo gaala ayay leeyihiin dadka qaarkood macnaheedu waa maxay dee qur-aankan iyo sunadan iyo waxaana daldalaysaan waxba kama jiraan wey muxuu yihi abu zurca wainamaa yuriiduuna wainama addaa ilayna hada qur'ana wasunana asxaabu rasuuli lahi sal la alay slam wainama yuriiduuna an yajraxuu shuhuudana inay jarxiyaan markhaatiyaashayadii bay doonayaan liyubطiluu kitaaba wasunna ujeedaduna waa maxay si kitaabka iyo sunnada looga saaro meesha oo haybadoodii u lunto wljarxu bihim wlaa wahum zanaadiqa kuwa waxaa samaynaya saxaabada rasulka wax ka sheegayaane jarxiga iyo ceeb oo dhami iyagaa u hela iyagaa mudan wahum zanaadiqa waa sax warkaas haddaad aragto nin marka saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam la sheego jidhka isgelinaya oo ay dhibayso sheeg ama aad aragto mid caaya iyo afku doonaha ku hadle eh mid caayaya saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam qaar ka kamida aad aragto faksil yadayka minhu ka faraxalo waclam anahu ana cindahu khaaibatu riiba inuu bela halkan ku qarsanayo ogow sababtu tahay raggii alla tacdiiliyey ee ilaahay sharfay ee ilaahay qur-aanka ku ammaanay ninka caayaya waa nin qur-aanka beeninaya hmm. saabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar wاladina tabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu can ya salaam car orodoo intaad adduunka gasho shahaado shahaadadaa ka qiimo badan soo hel a maafi ma jirto waxyaabaha ay ahlu sunnuhu ka digeen waxaa ka mid ah sida aynu sheegayno siday culimadu kutub alcaqaa'id ku caddeeyeen saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam in wax laga sheego waajibna waxay sheegeen inay tahay in dhammaantood la jeclaado qaar iyaga ka midana huluwi aan lagu samayn qaar iyaga ka midana jafa aan lagu samayn wanuxibu asxaaba rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam walaa nufaridu fi xubi axadi minhm wla natabara'u min axadi minhm wnubgidu man yubgidhm wbigayri اlkhayri yadkurhm wla nadkurhm ila bkhayr waxubhm diin waiimaan waixsaan wbugdhm kufr wanifaaq waطugyaan hada man hada alimaam aaawi raximah llah mata twufiya imaam aaawi imaam aaawi wuxuu dhintay talaatamiya waxad cishriin min alhijra haddana waad aragtaa sida uu madhabkii ahlu sunna iyo ahlulxaqa uu ku sheegay in saxaabadii rasuulka oo dhan la wada jeclaanayo sida sheekh islaam uu yihi wa min usuuli ahli sunnati waljamaaca usuushooda waaweyn ee qofka khilaafa sunnada ka baxaya waxaa ka mid salaamatu quluubihim wa alsinatihim liasxaabi rasuuli اllahi sala اllahu alيh waslm kama wasafahum اllahu tacala bqowlih wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabana اغfir lana wliikhwanina aladina sabaquuna bاliiman wla tjcal fi quluubina gila liladiina aamanuu rabana inaka ra'uuf raxiim wuxuu yihi axaawi nubgidu man yubgidhum ciddii saxaabada rasuulka neceb anana waa necebna nacaybka aanu nacaynana ilaahay baanu uga diin dhiganaynaay ugu dhowaanayna sida aan u rajaynayo in salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo birulwaalideynka ajar layga siiyo oo rabbi ugu dhowaanayo hayaan u rajaynayaa in ajar layga siinayo nacaybka aan nacayo ciddii saxaabada rasulula sal la alay slam cayda wa bikayri lkhayri yadkuruhum waxaan khayr ahayna ku sheegta walaa nadkuruhum ila bikhayr wa xubuhum jacaylkoodu diinun weeye wa iimaanun weeye wa ixsaanun weeye wa bukduhumna in loo cadhoodo iyo in la caayo la aflagaadayo kufrun wa nifaaqun wa tugyaan wey warku waa cadi ahlu sunna warkooda meer meer kuma jiro fawaaiddan saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sheegaya waxaa ka mid a saxaabada rasuulka ku jira ama suxbaday rasuulka sal allahu alay wasalam la saaxiibeen waa mutafaawita rag baa nebiga in badan laasimay rag baa bile la joogay rag baa ayaamo la joogay rag baa saacada uun arkay wa maca dalika kulluhum lahum ismu suxba sharaftaa waa wada leeyihi waxaa ka mid ah markaa saxaabada rasulka sal allahu alay wasalam toddoba saxaabadiisa ka mid ah oo ay culimmadu u yidhaahdeen waa akharu saxaabati riwaayatan lilxadiis waa toddobada saxaabi ee ugu xadiiska badan leh waa maxay waa akaru saxaabati riwaayata lilxadiii nabiy sal alay slam lilxadiis nabawiya wa xifdiha waxaana la idhaahdaa almukiruuna min aaab almukiruuna min min asaxaaba waay waa ayo waa abu hurayra nacam iyo cabdullaahi bni cumar iyo anas ibnu malik iyo caaisha bintu abi bakr iyo cabdillaahi ibnu cabaas iyo jaabir ibnu cabdillaah iyo abu saciid alkhudri sacad ibnu sinaan aan ku celiyo waa abu hurayra iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo anas ibnu malik iyo caaishata bintu abi bakrin asidiiq asidiiqa bintu sidiiq iyo cabdullahi ibnu cabaas iyo jaabir ibnu cabdillaah iyo abu saciid alkhudri haulaai culimadu maxay u yaqaanaan haulaai sabca asabca almukthiruuna min asaxaaba sabcu min aلصaxbi fowqa اlalfi qad naqluu min alxadiiثi can اlmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdu jaabiru anasu sidiiqat wabnu cabaasin kada bnu cumar toddobadaa saxaabi mid walba wuxuu wariyey wax kun ka badan wax kun wax kun ka badan buu wariyey cala sabiili mihaal abi hureyra radia allahu canhu wuxuu wariyey wa akharu saxaabati xadiidan radia allahu canhu wuxuu wariyey shan kun saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiis shan kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis muxadiiintu raximahum ullah waxyaaba ay ku ammaani jireen aalibulcilmiga waxaa ka mid a ah surcat lkitaaba in marka uu wax qorayo qalamkiisu sariic yahay ah, waxaa la yihi saddex ninka isla hela ee aalibulcilmiga waa nin wax badan isla helay maxay weeye saddexdaas surcat lakli markuu wax cunayo sida askarta inuu wax u cuno askar wax cunay weli maaragtan sheekh Ah. ya deg deg surcat lkitaaba iyo markuu wax qorayo inuu qarinkiisu sayaal yahay wa surcat lfitnati wdaka ama alxifd iyo inuu xifdigiisu sariic yahay naam waxa cabdillahi bn cumar baa ku xiga radi allahu canhu waxa uu wariyey laba kun lix boqol iyo soddon xadiis laba kun lix boqol iyo soddon xadiis anas ibn malik radia allahu canh waxa uu wariyey laba kun laba boqol laba kun laba boqol iyo lix iyo siddeetan xadiis lix iyo siddeetan xadiis waa anas ma miisatu anasin ya jamaca nacam khadimu rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam ayib caaishata bintu abi bakrin dabcan saxaabo kale oo nebiga u shaqeeyey waa jiraan laakiin isagaa ugu badnaa caaishata bintu abi bakrin radia allahu canha waxayna culimmadu idhaahdeen qofka ictiqaada qofka muslim sheeganaya ee ictiqaada caaisha radia allahu tacaala canha inay zino samaysay ama gogol dhaaf samaysay oo ay wixii ifkiga ay ku ganeen munaafiqiintii noolaa waktigii nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu run ahaa ictiqaada bacdamaa bara'aha allahu caza wajalla fi lqur'aan markii ilaahay qur-aanka ku beri yeelay waa kaafir gaal ah bay culimadu idhahdeen liannahu mukadibun lilqur'aan liannahu mukadibun bilqur'aan caaisha radi allahu canha waxay warisay laba kun laba boqol iyo toban xadiis waay laba kun laba boqol iyo toban xadiis cabdulahi bn cabaas ibn cabdimualib ibnu cami rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam xabrulumma wuxuu wariyey kun lix boqol iyo lixdan kun lix boqol iyo lixdan kun lix boqol iyo lixdan buu wariyey ayib jaabir ibnu cabdilahi radi allahu canhu jaabir ibnu cabdillahi bnu xaraam waxaa wariyey kun shan boqol iyo afartan xadiis kun shan boqol iyo afartan xadiis abu saciidin alkhudri radi allahu canhu waxa uu wariyey kun boqol iyo toddobaatan xadiis kun boqol iyo toddobaatan xadiis saxaabadaasi radi allahu canhu toddobada ah xagga karada iyo xadiis badnaanta waxaa kusoo xiga cabdilahi bn mascuud cabdilahi bn cumar bn caas aaaba iyo aaab kale ayaa kusoo iga iyo aaab kale ayaa kusoo iga waxyaabahay muxadisiintu sheegaan ee aalibulcilmi aalibulxadiisku inuu ka jaahil noqdo aanay ahayn waxaa ka mida inaad ogaato inay saxaabada rasuulka sal alla alay waslam ku jiraan afar nin la idhaha alcabaadila larbaca afarta cabdilaahi daad tiraa aalibulcilmi ayaan ahay ama aalibulxadiis baan ahay oo lagu uraayo alcabaadilat larbaca waayo ay kaa gasho khalaas xeradaa bada sheekh hmm. ma garat alcabaadila larbaca waa cabdillahi bnu cabaas iyo cabdillaahi bnu cumar cabdillahi bnu cabaas ibnu cabdimualib ibnu cami rasuuli llahi sala allah aleyh wasalam wa cabdillaahi bnu cumar ibnu lkhaaab wa cabdillaahi ibnu zubayr ibnu lcawaam wa cabdillaahi bnu camr bnu caas haaulaai maxaa laisku idhahdaa alcabaadilatu alarbaca ayib ana aslakum su-aal ayna cabdullahi bn mascuud maxaa cabdillahi bn mascuud loogu dari waayo alcabaadilat alarbaca cabdillahi bn mascuud kuma jiro ya kuma jiro imaam lbayhaqi raximah llah wuxuu yihi liana bnu mascuud taqadama mowtuhu wakti horuu dhintay yaa ii sheegaya goortuu dhintay cabdillahi bn mascuud waan sheegay cabdullahi bn mascuud goortuu dhintay yaa sheegaya oo jaisad qaadanaya o aan kitaab hoos u eegeynin raaxat calaykum waay wuxuu yihi ibn albayhaqi ibnu mascuud raximah llah taqadama mowtu wa haulaai caashuu xata اxtiija ilaa cilmihim faida اjtamacuu calaa shayin afartani w in badan bay ka naloo dambeeyeen markaas culimada xadiisku markay arkaan iyagoo wax isku waafaqay waxay idhaahdaan hada qowl اcabaadila aw ficluhu waay saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam dabaqaad bay culimadu uqeybiyeen iyo maraatib halkeedaynu ugu tegi doonaa waxaa la isweydiiyaa ama ahlu sunuu ka hadlaan fi hada albaab saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa ugu fadli badan waxaa ugu fadli badan saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam abu bakr allahu tacaala canhu shaksi ahaan abu baa ugu fadli badan cumar baa ku xiga cuhmaan baa ku xiga cali baa ku xiga waxay u kala fadli badan yihiin siday khilaafada ugu kala horeeye culimadu waxay dhaheen xagga jumladana saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ugu fadli badan alcasharatu lmubasharuuna biljana ya waxaa ku xiga ayay culimadu mararka qaar sheegaan ahlu bedrin waxaa ku xiga ahlu baycati ridwan waxaa ku xiga saasaa saasaa loo maaragtay sheega ayib <clears throat> culimadu waxay dhahdaan waxay ka hadlaan halkan oo adee ogtiino sirada ku dhigateen markay saxaabada abwaabt abwaabtaa la joogo saxaabada ciddii ugu islaamnimo horreysay rag iyo dumarba ay ka hadlaan culimadu idinkamana qarsoona culimadu waxay yidhahdeen culimada xadiisku waa nukadka muhimka ah ee muxadisiin agtooda ka muhimka ah aakhiru asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam mowtan waa saxaabada rasuulka qofkii ugu dambeeyey geeri ahaan waa kuma waa abu ufayl caamir ibnu waahila saxaabigii la dhaha abu طufayl caamir ibnu wathila aakhiru الصaxaabati mowta cala اliطlaq waa saxaabigaas sida ibnu salaax iyo keyrkiiba ay sheegeen iyo keyrkiiba ay sheegeen wuxuu dhintay taarikhda hijriga ay markay boqol maraysay waaya faaidada ku jirta waa maxay inaas tiraaba laga yaabo faaidada ku jirta ma kuu sheegaa nin boqol iyo labaatankii hijriga dhashay baa wuxuu yihi saxaabi baan ah haye warkaama ka qornaa ama wuxuu yidhi anigu taabici baan ahayo saxaabadii rasuulkan soo gaadhay oo yaad soo gaadhay baa la saxaabigaad soo gaadhay goormaad aragtay waxaan arkay bu ihi markay taarikhda hijrigu ahayd ah, boqol iyo tobankii hijriga halaada hada kalaam saxiix khalaas waa ka gubatay kaas ah. ya <laughs> waa lax baa lagaa yidhi baa la odhanaya <laughs> naam culimadu raximahumullah kutub bay ka alifeen saxaabada rasuulka sal allah alay wasalam asmaadoodii lagu dawinay saxaabi walba taariikhdiisii la sheegay saxaabi walba manaaqibtiisii wax kamida la sheegay kutubtaasi way fara badan yihiin waxaa ka mid a culimada kutubta ka aliftay bukhaari waxaa ka mid a abu zurcat araazi waxaa ka mid ah abu xaatim araazi waxaa ka mid ah abu daawud asijistani saaxibu sunan waxaa ka mid ah abu jacfar alcuqayli waxaa ka mid ah abu xatim ibn xibaan albusti kulluhum waxay alifeen kutub la dhaha asaxaaba kutub la dhaha asaxaaba labada kitaab ee ugu muhiimsane saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam laga alifey muctamadka noqday waxa weeyaan alistiicaab fi macrifati اlasxaab oo uu iska leeyay ibnu cabdilbar alistiicaab fi macrifati اlasxaab oo iska leeyay ibnu cabdilbar raximah اllah waxa uu dhintay afar boqol iyo saddexdii hijriga xaafid mari magrib iyo kitaabka la yidhaahdo alisaaba fi tamyiizi asaxaaba oo uu leeyahay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah اllah haadani kitaabaani fariidani fi hada اlbaabi mufiidaani eh, waxa weeyaan fiihi min ajwadi ma ulifa fiihi ayib waxaa kaloo ibnulair uu leyahy kitab la haha sd fi macrifati صaxaaba nin baa isiri kitaabka akri magaciisa markaasu wuxuu yihi sad اlgaaba sad اlgaaba ka ya hmm waa warkaynu sheegaynay shalay muxadisiintu yadbiduun usd lgaaba usd waa maxay libaaxyadii maxay kaynta miyaanay saxaabada rasulku libaaxya ahayn aada iyo aad nimankii maalintii uxud nebi maxamed saafiyi ku socda oo dhan laabta u dhigtay leebabkii ku socday gacmahooda iyo laabahooda u dhigay ee lahaa fidaaka abi wa ummi ya rasuul allah wallaahi wallaahi uma wallaahi lan yaأtiya min hadihi اlأumma axadu axaba axadu akharu xuba lirasuuli اllahi salى اllahu alayه wasalam min asxaabihi iman maayo oo ummaddan ka mid noqon maayo qof nebi maxamed ka jecel abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo jaabir iyo abu saciid iyo saxaabadiisii radia allahu tacaala canhum nin nin iyaga dabadood imanayo nebi maxamed ka jeclaanaya uqsimu billahi inaanu jirin waa shekeberele ah, oo iyaga uga uga uga kalgacayl badan nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam tasawar ahi hooyo hooyooyinkii saxaabada kamid a ah ayaa waxaa lagu yihi inankaaga hebel waa dhintay hebel kale waa dhintay zawjkaagii waa dhintay markaasay waxay tiri i maxay ma warka ka baxo markaasaa la yidhi ha kullu musiibatin duunahu jalalun bay tiri musiibo kastaa waa waa fududtahay kala dunia maxamed noolih alayhi isalaatu wasalaam ya imise saxaabi ayaa nebi maxamed hortiisa ku dhintay iyagoo seefihii gaalada isaga dhigaya maalintii uxud markii gaaladu ku goobteen nebiga alayhi isalaatu wasalaam rasuulka sal alla alay wasalam oo saxaabadiisa safaya oo dagaal u safaya ayaa saxaabi ul ku gujiyey markaasuu saxaabigii xanuunsaday markasu nabi maxamed awjactani waad i xanuunjisa inaan kaa jartaan doonayaba ku uri nebigu alay isalatu salaam saxaabadii waa yaabeen rasuulku intuu maradiisii ka qaaday calooshiisa ayuu wuxuu ku yihi hooyo iga gooso deedna uu isku duubay radi allahu canhu markaasuu bilaabay inuu nebiga jirkiisii isku dhajiyo sala allahu alay wasalam hebelo maxaad saa u yeeshay baa la yidhi macrikaan gelayaa dagaalahoo buu yihi dagaal ayaan gelaya marka waxaan jeclaaday jirhkayga iyo jirhka nebi maxamed wixii isu dambeeyay inay noqdaan alayhi salaatu wasalaam <laughs> ay culimadu sheegeen abu bakr radi allahu tacaala canhu markuu nebiga la hijrooday kelidii baa nebiga raacay calayhi isalaatu wasalaam inuu godkii ay galeen uga horreeyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam dabeedna uu eegay bahalhalaq miyuu ku jira wax nebiga dhibayaa miyuu ku jira uu markuu soo hubsaday rasul ku yihi soo gal sal allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay abubakar iyo nebigoo wada socda suraaqata bnu malik markuu ku soo baxay uu labadoodii inay yihiin hubsaday oo uu is yidhi maantaad jaa maantaad dhiishii faqriga tuuraysaa oo jaa-isadii adduunka la qaatay tii ugu weyneyd qaadanaysa oo maxay ahayd waxay ahayd boqol geela oo geela kiisa weliba ugu qaalisana oo qorasho ku deeqday saaxiibow madax furasho in la duldhigo qof muslimi weligeedba waa jirtay markuu arkay ayaa wuxuu yihi waxaan ku kiciyey faraski waa nin hubaysan leeba buu sitaa seef buu sitaa waran buu sitaa waan ku kiciyey buui abubakr radi allahu tacaala canhu markuu arkay ayuu ku yui nebi maxamedo nin bayna daba socda rasuulku wuxuu ku yihi laa taxzan ya abubakar ma baaluka binayn الله haaliuhuma صلى الله عليه wasalam marba dhinac baan ka marayay bur abubakar waan aami bal u rasuulka sal allahu alay slam mar waan ka horeeya mar waan ka dambeeya mar marba dhinac iga xiga ninkaasi baan ka maraa anoo jece isagoo ka baqaya inay nabiga sal allahu alayh wasalam dhibi gaadho ya dabeedna rasuulku sal allahu alay slam u ku filow suraaqade waa kii faraskii uu caydhinayun dhulka galay aayar markuu arkay inaa isagiiyo faraskiiba dhulka galeen ayuu uhi maxamedow waa ballan inaanan kaa daba imanaynin dhul intanun iga si iga fasax ah ya rasuulku wuxuu allow sii daa markuu ka baxay ayay jaaisadii u muuqatay mar labaad baan ku kiciyey buui ilaahay muxuu yihi inna markuu bini aadamka sheegayay suura caadiyaat wa inahu lixub اlkhayri la shadiid xoola aad buu bini aadamku u jeceli mar labaad bay sidiiba kale ku dhacay markaasuu yihi waa ballan inaanan mar saddexaad ku celin waxa weeyaan rabbigaa ii beri hay sii daayey ilaahay jala wacala nabigiisa saas uu ilaaliyey kumaa gaadhaya rasuulka sal allahu alay waslam saxaabadiisa nin maa isku dherarin kara alayhim salaa radia allahu canhum jamiica yaa huray waxay hureen yaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhib la qaybsaday haddaad aragto beledkay ku noolaayeen kulaylkiisa haddaad aragto beledka shiddadiisa waxaad ogaanaysaa inaanay khayrkii la tegeen dhayalu la tegin man lam takun lahu bidaayat muxriqa lam takun lahu nihaayat mushriqa fadaail asaxaaba culimadu kutub bay ka alifeen kutub lictiqaadna aad baa loogaga hadlaa kutub gaarana way ka alifeen imaam axmed baa kamida kutubta fadaail asaxaaba culimadu wax ka aliftay nasaa-i baa kamid ah waxaa kamid ah khaysamata bnu ayaa kamid ah kutub badan baa jirta oo taraajimtii saxaabada koobsatay aan laakiin saxaabada u gaar kutubu abaqaat kutubta ladhaah iyo kutubu taariikh kutubta la yidhaahdo ayaa kamid a ah. kutubta ugu macaan haddaad doonayso saxaabada rasul sal l slam taarikhdoodii inaad akhrido ee aadkana u fudud waxaa ka mid ah kitaabka siyaro aclaami nubalaga ee imaam dahabi raximah si salisa ah ayuu u qoray saxaabada rasuulka sal alla alay ciddii uu turjumeeyey kamid ah kadalika kutubta ugu macaan waxaa kamid ah alisticaab walisaaba waay intaas saxabadaynu ku dhaafayna marka saxaabada rasulka sal l sl barashadoodu waa diin waa iimaan waa waa sunne iyo ariiqo waa wax jannada lagu galo jacaylkooda jeclaana maysid ilaa aada barato barashadooda aada baratana waxyaabaha aad ka faaidaysa ya aalib alxadiis waxaa kamid a ah. de inaad kala saarto xadiiskii mursalka ah iyo kii marfuuca ah iyo kii mawquufka ah soo ma inaad kala saarto <clears throat> taabiciintu waa ciddii saxaabada rasuulka sal allah alay waslam la kulantay ayay culimaduna waa man saiba man saxiba asxaaba rasuuli sal la alay wasalam waa ciddii saxaabada rasulka sal la alay slam saaxiibtay rasuulka alayh sala fadlina waa leeyihiin taabiciintu cumuuman waynu soo sheegnay khayru naasi qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum axaadiis kalena fadligooda waa ku soo aroortay culimadu taabiciinta waxa ay sheegeen inay dabaqaad yihiin oo waxa weyaan iyo maraatib tabacu latbaac kadalika ayaa lamid ah taabiciinta barashada la baranayo oo ah nimankii cilmigii saxaabada reebay ee ummadan islaamkaa diinteedii u xifdiyey ee dawinay cilmigii ee sunadii rasuulka sal alla alay wasalam qoray ee markii ahlubidicu soo baxeen difaacay sunadii nabiga aleyh salaatu wasalaam sunadii nabiga aleyh salaatu wasalaam difaacay kuwaasina waa taabiciin oo waxa weeyaan waa kuwa nabigu leeyahy khayru ummati qarnii uma aladiina yalun uma aladiina yalun bimunaasaba dadka qaarkood waxay dhahaan khayr lquruuni qarni nebigu wuxuu yihi khayr lquruuni qarni culimadu waxay sheegeen hada lam yahbut can rasuuli sal la alay slam bi lafdi lafdiga nebiga ka sugnaada maxay khayru ummati qarni iyo khayru nnaasi qarni hmm. ilaahay waa ammaano wuxuu yihi waladiina tabacuuhum kuwii saxaabada raacay biixsaanin wanaag ku raacay ee hadyigoodii iyo waddadoodii iyo diintii nebiga ay ka reebeen ka reebay ee halkii ay mareen maray ee ku goosadeegay radia allaahu canhum waraduu canhum buu ilaha yihi hmm. idan sidaas weeye <clears throat> macrifatu ataabiciin waxyaabaha ay xadiiska ka faa'ideynaysa waxaa ka mid ah iyo saxaabada in la gartaa dee inaad kala garato mursalkii iyo musnidkii mursalki iyo musnadki inaad kala garato inaad kala garato munqaici iyo maqtuuci iyo waxa lamidkaa ah, inaad kala garato wahaakada waay waxay culimadu sheegaan halkan markay taabiciinta ka warramayaan soo soomaynu sheegin toddoba saxaabi oo la dhaha almukthiruuna min asaxaaba waxaa jira toddoba taabici oo magaca khaasa leh oo la dhaha alfuqahaau asabca maxaa la yidhahdaa alfuqahaau asabca madiina waxaa ku taallaa madrasad magacooda loogu magac daray oo la yidhaha maxay madrasat lfuqahaai sabca hmm. madrasat lfuqahaai asabca culimadu waxay dhahan wa waa toddoba nin oo min akaabir taabiciin taabiciinta kuwii ugu waaweynaa kamid a ah. su taabiciga waa kabiir iyo waa sakiir marka le maxaa lagu kala farqina naam naam e taabiciga weyne laleeyahy waa taabiciyun kabiir waa taabici saxaabo badan ama saxaabada badankoodii soo gaaray waay alfuqahaa sabca la odhan jiray niman akaabiru taabiciina bay kamid mid ahaayeen fuqahana ah oo fiqiga sunada fiqiga xadiiskii nb qur iyo xadiiska nebiga ka feedha buuxsaday ha reer madiinana way ahaayeen marka waxaa la dhaha alfuqahaa sabca waa ayo waa saciid ibnu musayib iyo alqasim ibn muxamed saciid ibn musayib iyo alqasim ibn muxamed ibn abi bakrin alqasim ibn muxamed ibn abi bakrin iyo curwata bnu zubayr war hadda ufiirso curwata bnu zubayr iya walaalayihin sheekhow nacam cabdullahi bnu zubayr bay walaalayihin shuf curwana waa taabici cabdillaahina oo saxaabi hooyaabana wada dhalay naam curwat bnu zubayr khaarijata bnu zayd weeye ka afraad curwata bnu zubayr ibn lcawaam xawaariyu rasul ilah sal ly slam khaarijata bnu zayd khaarija ibnu zayd ibnu thaabit kamsa waa abu salama ibnu cabdiraxmaan saasuu caan ku yahay abu salama ibnu cabdiraxmaan lix waa cubaydullah ibn cabdillaah ibn mascuud aan inu cabdillah ibn mascuud dhalay khamsa waa abu salama ibnu cabdiraxmaan lixna waa abd cubayd llahi ibn cabdillahi ibn mascuud cubayd llahi ibn cabdillaahi ibn mascuud iyo sule ka toddobaad toddobaad waa sulaymaan ibnu yasaar waxaa jira khilaaf yar oo aynu meelaha qaar ugu tegi doono culimada qaar baa ku nadmiyey toddobadaa nin markaase waxay idhahdeen ida qiila man fi lcilmi sabcatu abxurin riwaayatuhum laysat can ilxaqi khaarija faqul hum cubaydullaahi curwata qasim curwatu qaasimun saciidu abu sulaymaanu khaarija ida qiila man fi lcilmi sabcatu abxurin riwaayatuhum laysat riwaayatuhum laysat can ilxaqi khaarija faqul hum cubaydullaahi curwatu qaasimun saciidu abu sulaymaanu khaarija waaya ahlulcilmigu waxyaabaa ay tilmaamaan waxaa ka mid a ah taabiciinta ayaa ugu fadli badan saxaabadii rasuulka ayaa ugu fadli badan nacam abu taabiciinta ayaa ugu fadli badan culimada waa isku khilaafeene reer madiine waxay dhahen saciid ibnu musayib ayaa ayaa ugu fadli badan taabiciinta reer kuufana waxay dhaheen uways alqarani baa ugu fadli badan reer basrana waxay dhaheen xasan albasri baa ugu fadli badan markii xujada iyo daliilka qul haatuu burhaana kumay noqotayna waxaa ugu fadli badnaaday sawaabkuna u yahy sida xaafid ulciraaqi iyo keyrkiiba sheegeen waa waxaa ugu fadli badan uweys lqarani oo reer kuufa ah idan qowl ahli kuufa huwa alarjax xagga xagga fadli badnaanta hadda u fiirso marka la leeyahay uweys baa ugu fadli badan macnaheedu maaha wuu ugu cilmi badan yahay waa laga cilmi badan karaa nacam si awgeed ba ahlulcilmi eh, ahlulcilmiga yidhi uweys baa ugu fadli badan waxay daliishadeen ina khayra taabiciina rajulu yuqaalu lahu uweys cumar khadaab baa wariyey oo nebiga ka wariyey imaamu muslim baana saxiixiisa kusoo saaray ina khayra taabiciina rajulu yuqaalu lahu uweysun qarni uweysun markaa dee xadiiskaasi waa nas fi hada baab bacdu ahli lcilmi bacdu ahli lcilmi waxay idhahdeen xagga zuhdiga iyo waraca uweys baa ugu fadli badan xagga cilmiga iyo xifdiga khabarka iyo aharkana saciid ibn musayib ayaa ugu fadli badan waay aakhiru culimadu waxay hn dumarka taabiciyaadka waxaa ugu fadli badan oo sayida sayidata ataabiciin loo yaqaanaa xafsata bintu siriin iyo camra bintu cabdiraxmaan oo um lmuminiin radi allahu tacaala canha ardaydeedii ka mid ah oo um lmuminiin caaisha radi allahu taala ardaydeedii ka mid ah camrata bintu cabdiraxmaan iyo xafsata bintu siriin akiru akiru aakhiru taabiciina mowtan taabiciinta ciddii ugu mowt dambeysay culimadu waxay ku tilmaameen waxay ku tilmaameen inuu yahay khalaf ibnu khaliifa oo uu dhintay sanata amaaniina wa mia sanata amaaniina wa mia boqol iyo siddeetankii hijiriga ayuu dhintay nacam ayuu dhintay waay intaana taabiciinta aynu ka tilmaano iyadana aynu sidaa ku dhaafno waay <clears throat> awaakhirkii awaakiru casri taabiciin casr casrigii taabiciinta aakhirkiisii iyo awalkii atbaacu taabiciinta casriga casrigooda awalkoodii waxaa soo baxay niman mubtadica ah oo oo oo ru'uus iyo iyo madax ku noqday bidac ayaa soo baxay camar bnu cubayd iyo wasil bnu cataa iyo waxa weeyaan jahm bnu safwan iyo muqatil bnu sulaymaan ayaa soo baxay dabadeedna bidcat اlictizaal iyo bidcat اlqadar ya iyo bidcat اtajsiim ayaa soo baxay faqaama haulaai faqaama calى haulaai culamaء الtaabiciina waaimaة slf waxadaruu min bidacihim culimadiis taabiciyiinta bidacoodii waa ka digeen sunadii rasuulka sala allahu alay slamna waa difaaceen muxaabaadna umay samaynin iyagoo diinta ilaalinaya addiin nasiixa waxaanay gudagaleen buri dahabi inay culimadii tadwiiniyaan sunantii nebiga qoraan kutubtii alifaan af carabigii la qoro tasaaniiftii la qoro ayaam arashiid washaraca alkibaaru fi tadwiini sunani wa taaliifi lfuruuci wa tasniif alcarabiyati uma kahura dalika fi wakahurat tasaaniifu waalafu fi lugaati waakhada وأخذ حفظ العلماء ينقص ودونت الكتب واتكلوا عليها وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور فكانت هي فهي كانت خزائن العلم خزائن العلم لهم واي sheekhu wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi muhiimadda baabkaasi lahaa ayaynu igu celinay abwaabtaasi waay <coughs> waxaynu dul maraynaa intii aynu shalay dhignay saxiisada dambe haddaynu helo aynu aynu waxa weeyaan u dhamaystirno waman rawaa min alakaabiri oo can ilasaakiri qofkii akaabirta ka mid a ee saxaabada ka wariye ee asaakirta ka wariyay ciddii ka yarayd waxaynu dhi akaabirtuna waa laba nooc waa akaabirun fi sini waalcumri iyo akaabirun fi اlqadri wاlfadli wاlcilmi waa ka riwaayat الnabiy sala اllahu alيه waslm can tamiim adari uu ka wariyey iyo sidiiq sidiiq uu nebigu ka wariyey alayh الsalatu slam saxaabiga la tamiim adari rasuulku sala اllahu alيه wasalam wuxuu ka wariyey xadiis caana oo la ydhaha xadiis uljasaasa oo xadiis dheer ah oo ay warisay saxaabiyadda la ydhaha faatimata bintu qays oo saxiix muslim ku yaala ayuu nebigu saxaabigan ka wariyey ayuu nebigu saxaabigan ka wariyay waxay tihi waxay tilmaantay faatimat binti qays inuu ninkeedii dhintay dabeedna markay ciddadeedii dhammaatay ayaan waxaan maqlay bay tihi falama inqadat ciddatii samictu nidaa munaadi munaadi rasuuli lahi munaadiya rasuuli lahi sal la alay slam yunaadi asalaata jaamica waxaan maqlay nin dhawaaqaya oo nebigu soo diray oo dadka kule masaajidka isugu kaalaya asalaatu jaamica fakharajtu ila lmasjid masaajijkan tegey fasalaytu maca rasuuli اlahi sal اla alيه waslam baan la tukaday fakuntu fii safi الnisaai alatii yeli duhuura اlqowm safka dumarka ugu horeeya ee ragga ku xigaan ku jiray falama qadaa rasuul sal اlahu alيه wasalam salaatah markuu nebigu salaadiisii dhameeyey jalasa calى mimbari ayuu ku fadhiistay mimbarkii ayuu ku fadhiistay wa yadxaku calayhi الsalaatu wasalaam isagoo qoslaya axaadiista markaan maqla aan farxo walaalayaal waxaa ka mid ah jariir ibn cabdillaahi albajali waa saxaabi saxaabada rasulka ka mid a ah. wuxuu yihi maa ra'aanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa tabasam nebi maxamed sala allahu alayh wasalam imuu arag ilaa wuu dhoola caddayn jiray markuu arko sala allahu alayh wasalam faqaala nebigu wuxuu yihi liyalzam kulu insaani musallaahu qof walba halkuu fadhiya yaanu ka kicin uma qaala nebigu wuxuu yihi atadruuna lima jamactukum ma garanaysaan waxaan isugu kin keenay qaala allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu ihi inii maa jamactukum liraqbatin walaa lirahba idinmaan jamcinin inaan idin idin cabsi geliyo ama aan waxa weeyaan idin idi diilo geliyo walaakin jamactukum waxaan idin jamciyey maanta liana tamiiman iddaari kaana rajula nasraaniyan saxaabiga tamiim daari la yhaha wuxua rajul nasraaniya fajaaa waa yimi fabaayaca wa aslama waa islaamay nabigana waa la beextamay waxadaanii wuxuu ii sheegay xadiian xadiis oo waafaqa aladii kuntu uxadiukum can masiixi dajaal war buu nebigu ii sheegay waa war buu nebigu wuxuu ihi tamiima daari wuxuu ii sheegay war waafaqsan warkii aan idinka sheegay dajaal xadaanii wuxuu ii sheegay waa ii warramay bui nebi maxamed aya wuxuu ka warinayaa tamiim markaasuu nebigu xadiiskaa sardiyey markaasuu nebigu wuxuu sheegay inuu tamiim uu yihi badda ayaanu galnay annagoo musaafiriina dabadeedna waxa nagu dhacay tih tih waanu lunnay dabaylaa nagu kacay dabadeedna sida ayaamaanu badda ku jirnay iyo habeenno kadibna waxay doonidii nagula eeratay meel jasiirada meeshii jasiirada ahayd ayuu wuxuu ugu tegay dajaal oo ku xidhan dajaal baa wareysanaya marka war dheer baa dhex maray isaga iyo dajaal tami markaa muslim maaha waa gaal laakiin markuu soo islaamay ayuu warkii wuxuu uga sheekeynaya ayo nebi maxamed sal sl markaasuu nebi maxamed warkiisa dib uga wariyey calayhi salaatu wasalaam warka nebi uu tamiim sheegay dajaal u ka sheegayna nebigu intaanu tamiim imanin buu saxaabadiisa usii sheegay bal nebigu wuxuu yihi nebi ambiyada ilaahay kamidii ma jiro ilaa dajaal wuxuu uga digay ummadiisa sharkiisa awgi anna waan idinka digayaa war aanay ambiyadii iga horreeyey oo dhami ka sheegina waan idinka sheegaya oo warkiisa waa caddaynaya marka waa riwaayat lfaadili can lmafduli kadalika rasuulka waxaa la sheegay inuu ka wariyey aadaanka inuu ka wariyey sidiiq abu bakr radi allahu canhu laakiin warkaas meeluu ku sugan yahay culimada in badan oo kamid a ah. waxay dhahan maanu arag rasuulku saxaabigu eedaanka ka wariyey waa kuma cabdillahi bn zayd soo mahay saxaabigii eedaanka ku riyooday saxaabigaas nabig sal la sl eedaanka wey marka waa nooc jaliil ah oo cilmiga kamid a ah. aynu ku dari doonaa insha allah inta dambe subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk